alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira eh, waxaynu ku soo jiray kitaabu aljihaad waxaynu ka bilaabaynaa xadiidka kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo siddeed iyo labaatan wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama bacasa ilaa bani laxyaan muslim waxa uu ka soo wariyey abi saciidin alkhudri oo magaciisa la odhan jiray sacdu bnu maalik saxaabadii riwaayada badnayd ee axaadiista fara badan soo warisay ka mid ah wuxuu sheegay anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay bacasa uu diray ilaa bani laxyaan bani laxyaan intii ka ahaatay inuu u diray waxaa loo dabdiyey laamka in la kordhigayo in la hoos dhigo labadaba oo waxaa ku bannaan kordhig iyo hoos dhig baa labaduba ku bannaan yihin bani lixyaan iyo bani laxyaan yacnii wuxuu u diray ilaa bani laxyaana ay bacsan yacni ciidan loo diru u diray ciidan buu u diray kii la diraayey oo ciidanka ah bacsan waa la xadfay garashada layska yska garanayo daraaddeed fa qaala waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam liyanbacit min kulli rajulayni axaduhuma liyanbacit ha ka soo baxo min kulli rajulayni laba ninoo kastaba axaduhumaa midkood ha soo baxo waalajru baynahumaa iyada oo ajarku labadooda dhexdooda u ahaaday oo ajarkii markaa uu noqonayo inuu markaa labaduba ajar ay helayaan yacni midna waa soo baxaya midna ka kale reerkiisii iyo reerkiisu isku haynaya oo sii daryeelaya oo ka reebaya reerkii ajarkuna waa ka dhaxeeya daacadii uu ku caawiyey saas aawadeed isaguna wuxuu ka dhigan yahay inuu markaa jihaad tegey ayuu ka dhigan yahay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo muslim u sugnaatay waxaa ku sugnayd liyakhruj min kulli rajulayni rajulun ha ka soo baxo laba ninoo kastaba rajulun nin ha ka soo baxo labadii ninee kastaba nin ka mida ah ha soo baxo oo jihaadka u soo baxo ha raaco uma qaala intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi lilqaacidi kii fadhiyey ee bimacnaa isagu hadhay wuxuu ka yidhi ayukum khalafa alkhaarija fii ahlihi wa maalihi bikhayr ayukum kiinna yacni ku kasta oo khalafa alkhaarija uga dambeeya oo uga naa'ib noqda oo u sii maamula ka baxay fii ahlihi ehelkiisiiyo wa maalihi xoolihiisii uga dambeeya oo u sii maamula oo uga naa'ib noqda bikhayrin khayr ugala dib mara oo khayrkaa ugu sii maamula kaana lahu milu nisfi ajri alkhaariji waxa u sugnaanaya ka baxay ajarkiisa nuskii ayaa u sugnaanaya ajarkiisii kala badhow badh oo kala u sugnaanayuu yeelanaya hore wa innagii u soo aragnay ruuxa markaa waxa weeye ruux markaa jihaad tegey ehelkiisa kana uga naa'ib noqonayo usii sii maamulayo oo usii sii daryeelaya inuu markaa ajarkii jihaadka yeelanayo xadiis horeynu ku soo marray waman khalafa khaaziyan fii ahlihi bikhayrin faqad ghazaa xadiiskanna macnahaasoo kale ayuu tilmaamaya marka xadiiskaa hore wuxuu sheegayay inuu duulay oo ruuxaasi ka dhigan yahay inuu jihaaday xadiiskanna wuxuu tilmaamaya ajarkii uu isagu helaayey inuu isaguna helayo ayuu tilmaamaya xadiiskanna oo faa'iidaynaya laakiin waxaa ku qaydan bikhayrin waa inuu ugala sii dambeeyaa oo ugu sii maamulayaa khayr iyo wanaajin oo xumaan innaba aanu kula kacayn waciid iyo gooddi daran baana ku soo arooray hadduu xumaan kula kaco oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay ragga mujaahidiinta ah dumarkooda ay ka tageen markay jihaadkii u baxeen xurmadoodu dumarkaas siday idinka xaaraansan yihiin waxay la mid tahay ka xurmati ummahaatikum hooyooyinkiin siday idinka xaaraansan yihiin xaaraansanaan la mida ayay dumarka raggoodii jihaad tageen ay idinka xaaraansan yihiin yacnii waa xurma cadiima waa xaaraantinimayn adag weeye aad loo adkeeyey maadaama lagu metelay xurmadii hooyadoo kale xadiidka saxiixa sidaa lagu metelay intaa kuma day nebigu calayhi salaatu wasalaam ee waciidka isagoo sii adkaynaya wuxuu yidhi ruux kasta oo waxa weeye nin markaa jihaad tegey haweenaydiisii xumaan kula kaca aakhiro waa la joojiyaa marka la joojiyaa la yidhahdaa ninkii waxa weeye jihaad tegay ee xaaskiisii xumaanta lagula kacay waxaa markaa lagu yidhaahdaa xasanaadkiisa intaa doonto ka qaada baa la yidhaahdaa isagaa lagu fasaxaa waa ninkii ehelkiisii markaa waxa weeye laga xumeeyey ama xumaan lagula kacay markuu jihaadka ku maqnaa waxaa beddel loo siiyaa yacni xasanaadkiisa kaa kaa xumeeyey waxaa doonto ka qaado markaasuu nebigu yidhi maxaa u malaynaysaan haddaba xaaladdu hadday caynkaa tahay maalintaa waxa weeye aad baa xasanaad loogu baahan yahay qof waliba waa baqayaa yacni qof kasta oo muslim ahi oo atbaacdii nebiyada ka midii waa baqayaa yacni waxa weeye argagax weyn baa jira shiddo weyn baa jirta yacni hal xasano qofna qof siin maayo xaaladda caynkaasa markii xasanaadkii qofkaa lagu fasaxay oo la yidhi xasanaadkiisa intaa doonto ka qaado intee loo malaynayaa inuu qaadanayo yacni waa arrin cadiima weyn weeye waa arrin cadiima oo aad iyo aad u weyn xumayntaa la sheegayo culammadu waxay yidhaahdeen kuma koobnoo keliya zinadii weynayd in lala yimaado ee waxaa soo gelayaa waxyaalaha ka sokeeyaana waa soo gelayaan hadday tahay inuu la khalwoodo ou keligii la gaar noqdo hadday tahay sheekaysi gaara inuu la sameeyo hadday tahay nadar xaaraana markaysagaa inuu ku sameeyo oo iska daadaawado aragga ku celceliyo yacni marka hadday tahay kullu daalika waa soo gelayaan bay idhahay ha sii kala weynaato laakiin dhammaanteed waxay noqonaysaa inay markaa ka mid tahay xumayntii la xumaynaayey oo xurmadoodii aan la ilaalinaynin noocaas inay ka mid noqonayso ayaa laga qaadanaya nimankan bani lixyaan la yidhaahdo waxay ahaayeen markan gaalay ahaayeen imaamu nawowina wuxuu odhanayaa culammadu waxay isku waafaqsanaayeen bani lixyaan inay markaa gaalo ahaayeen waqad ittafaqa alculamaa'u calaa ana bani laxyaana kaanuu xiinaidin kufaara fabacasa ilayhim bacsan yakhzuuhum ciidan buu u diray ku duulaya oo la jihaadaya ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku diray imaamu nawowi baa odhanaya waxaa kaloo xadiiska ku sugan liyanbacit min kulli rajulayni axaduhuma imaamu nawowi wuxuu yidhi waxaa ku sugan deliil ku tusinaya in jihaadku fardu kifaaye yahay oanu fardu cayn ahayn maadaama nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam liyanbacis min kulli rajulayni axaduhumaa riwaayada kalena ay sheegayso liyakhruj min kulli rajulayni rajulun markaa dee dhammaan soo wada baxa lama odhane laba ninoo kastaba oo meel jooga mid ka mida ah ha soo baxo ayaa la yidhi taasina waa sha'nigii fardu kifaayaha weeye intaa kumu dayna wuxuu yidhi imaamu nawowi wa fiihi raddun calaa man yaquulu inahu kaana fii zamani nabiyi sala allahu alayh wasalam farda caynin wa bacdahu farda kifaaya waxaa ku sugan raddin warkiisa la radinaayo cidda tidhi jihaadku wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam fardu cayn buu ahaan jiray laakiin wakhtiyadii ka dambeeyuu fardu kifaaya noqday warka caynkaasa ciddii tidhina xadiiska waxaa ku sugan raddin markaa uu raddinayo ayaa ku sugan wasaxiixu annahu lam yazal farda kifaayati min xiina shuric wuxuu markaa yidhi imaamu nawowi sida saxiixa ahi waa inaanu ka bixin jihaadku fardu kifaaye ee mar walba fardu kifaaye ahaa markii la sharciyeeyey laga soo bilaabo markii la sharciyeeyey laga soo bilaabo ayuu fardu kifaaye ahaa wuxuu u jeedaa asaalatan asalnimu fardu kifaayaha u ahaa ma diidana wakhtiyada qaarkood inuu fardu noqonaayo taas yadaa ma diidana wuxuu ka tilmaamaya min xaysu alaslu muxuu marka hore yahay asalka jihaadka xukunkiisu waa maxay marka asalku waa fardu kifaaya weeye laakiin axwaasha qaarkood buu tacayunaa darsiga marka ugu horeeya kitaabuuljihaadna ama darsiga labaadna mid ka mida ayaynu ku sheegnay oo suwarka ay culammadu ka soo reebeen ee farducaynka ay ku sheegeen aynu markaa tilmaannay iyo adilada ay u deliishanayaan aynu sheegnay inta kalena inuu fardu kifaaye yahay aynu markaa tilmaanno wuxuu kaloo ku sii daray aayadda suuratunisaa lafteedu waxay tilmaamaysaa ay daahir ku tahay macnahaas inuu jihaadku fardu kifaaye yahay waa aayaddan uu ilaahay yidhi wakullan wacada allaahu alxusna xadiidka waxaa ku sugan laba ninoo kastaba mid ka mid aha soo baxo ajarkuna waa ka dhexeeya ajarku waa ka dhexeeya wuxuu daahir ku yahay in laga tilmaamayo mid weliba ajar dhammaystiran buu qaadanaya sida soo degdegaysae daahirka ahi waa sidaas ha yeeshee riwaayada kale waxay tilmaamaysaa kaana lahu milu nisfi ajri alkhaariji kii baxay ajarkiisii nuskii buu yeelanaya nuskii ayuu yeelanaya markaa see loo kulminayaa tii horeoo tilmaamaysay ajarkaa ka dhaxeeya waayo maadaama layidhi ajarku waa ka dhaxeeyaa inuu isla eg yahay bay daahir ku tahay riwaayadan kalena waxay tilmaamaysaa nisfi bay tilmaamaysaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen erayga nisfigu waa muqxamo ziyaado weeye saxiixabaha ku sugnaatee meesha waxa weeye waa mid dheeraad ku ah ee looma jeedee waxaa laga tilmaamayaa ajarka ka baxay mid la mida ayuu isaguna yeelanaya macnaha looga jeedaa saas wey sidaas wey culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen ajarka ka baxay asalkiisoo mudaacafadii ka madhan iyo labanlaabkii ka madhan ayaa la siinayaa bay yidhaahdeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maye ajarkiisoo dhammaystiran ajar la mida ayuu markaa yeelanaya culammada qaarkood baa doonay haddaba iyadoo aan erayga nisfi laga dhigin ziyaado laga dhigin iyo mid meesha markaa waxaa weeye lagu yacni markaa canqabay oo muqxamo ah aan sidaa laga dhigin inay u fasiraan macno waafaqaya xadiiska kale oo macno waafaqaya ay u fasiraan oo waxay yidhaahdeen ajarkiibaa marka waxa weeye dee labadii qaybood ee ajar ayaa waxa weeye marka la eego majmuucooda marka la eego yaa ilaa ajarkan ajar la mida sow yeelan maayo marka ajar iyo ajar sow ma aha yacni waxa weeye mid la mida ajarkii mid la mida inuu helayo dee way iska caddahay oo xadiiskaa hore waa laga fahmayaa nisfiguna muxuu noqonayaa majmuuca isu geey labada ajar markaa isu geydo kala badh markaa badh buu yeelanaya yacni badh waxay waa si tawjiih ay doonayaanun calaa kulli xaal inay ku waafajiyaan ay markaa doonayaan oo rabaan weeye culammada qaarkoodna sidaas yada ah ayay markaa u dhigeen calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa ruuxa marka waxa weeye ruux markaa jihaadaya ehelkiisii uga dembeeyey oo u sii ilaalinaya oo u daryeelaya oo xoolihiisiiyo ehelkiisiiba wanaag ugu sii maamulaya xumaan aan kula kacayn inuu marka waxa weeye ruux jihaado kale ka dhigan yahay ajarkaasoo kalena u yeelanayo xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can ilbaraa'i radia allaahu canhu qaala ata nabiya sala allahu aleyh wasalam rajulun muqannacun bilxadiid baraa' waxau yidhi ata nabiya sala allahu aleyh wasalam nebiga waxa u yimi rajulun nin baa u yimi ninkaasoo muqannacun yacni markaa ku gaashaanto isku daboolay yacni waa lagu duuduubaa laga cabiray yacni siiqada ism mafcuul baa laga dhigay yacni rajulun ninkaasoo muqannacun lagu daboolay bimacnaa isaga isku daboolaan looga jeedaa bilxadiidi yacni markaa bir buu isku daboolay waa birihii uku ku dagaalamaya birihii uku dagaalamayey ayuu markaa isku daboolay waa mutaqadi bisilaax yacnii koofiyaddii birta ahayd buu gashanayaa oo madaxa ku qarinayaa ee hadduu doono markaysaa marka waxaan yacni waxa uu samaynayaa diricii dagaalkuu gashanayaa hubkiibuu marka isagana sitaa marka waa nin gaashaamanoo yacni biruhu ku gaashaaman yahay biruhu ku dagaalamayey fa qaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow uqaatilu aw uslimu miyaan dagaalamaa ay a uqaatilu min baabi xadfi hamzati alistifhaam miyaan diriraayoo dagaalamaa aw uslimu mise waan islaamaa labada iyomaan mariyaa faqaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam aslim islaam humma qaatil dabeedna dagaalan islaamnimada hormari fa aslama ninkii waa islaamay humma qaatala dabeedna waa diriroo waa dagaalamay faqutila ninkii waa la dilay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waxau yidhi camila qaliilan wa ujira camila wuxuu sameeyey qaliilan ay camalan qaliilan camal yar buu markaas sameeyey ama zamanan qaliilan wakhti yar buu camal falay wa ujira kahiira waxaa la abaalmariyey ajran kaiiran ajar fara badanna waa la abaalmariyey yacnii wakhtiguu shaqaynayay camal falayeyba wakhti yaroo kooban bay ahayd waa intaa uu dagaalka ku jiray intii hore gaalnimo ku sugnaa goobtii jihaadku xaadira ayuu yimi dabeedna wuxuu hi may islaamnimadan hormariyaa mise dagaalka iyo diriritaanka markaasuu yihi islaamnimada hormari aslim uma qaatil labada isku dar lakiin islaamnimada horraysiiye waa islaamay waa diriray dagaalka laftiisii baa lagu dilay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey wa haada lafdulbukhaariyi lbukhaariyi kanna waa lafdigii bukhaari weeye lafdigii bukhaari weeye ninkani zaman badan ma camal falayn daacadii markaa joogtay baanuu la yimi markuu islaamay daacadii joogtuu la yimi salaad iyo soon midnaba lama iman lam yusalli qatu weligii ma tukan dee salaadii kuma waajibinba xilliga uu islaamayo salaadii ma joogin salaad farali ma joogin markuu islaamayo daacadii markaa joogtay baanuu la yimi daacatulwaqti baa la yidhaahdaayo shayga daacadee markaa xaadirkee joogaa ugu horraynaya islaamnimada dabadeed maaha mar walba marka la islaamo inay salaaddu ku xigayso yaa waxaa ku xigaysa daacada faralkee markaa joogtaa ku xigaysa haddaan salaad xilligeed joogin aminteed aan la joogin daacada markaa joogta ayuu qabanayaa ku kacayaa daacadiina jihaad bay ahayd wuu jihaaday jihaadka laftiisii baa lagu dilay xaafidku waxa uu sheegay ninkaas in la odhan jiray camr bnu thaabit ibnu waqash in la odhan jiray waxaanuu caan ku ahaa usayrim bani cabdilashhal saasuu caan ku ahaa marka leeyi waa saxaabi aan tukan macnaheedu ma aha salaaddii inuu taariku salaad ahaa salaaddii kuma waajibin ya waayo hadduu ruuxu iminka gelin hore islaamo iyaday barqa tahay hadduu islaamo salaad farli ma joogto salaaddii subaxna xilligeedii waa baxay markanuu islaamayo salaaddii subax ma saara laa qadaa'an walaa adaa'an faralkeedii waa ka dhacay alislaamu yajubbu maa qabla tii duhurna lama gaadhin marka daacada markaa taagnayd waxay noqonaysaa jihaadkaa faralka a ah weeye dee jihaadkiibuu sidii ku gala marka dee waa min ahli alwacdi laa min ahli alwaciid kuwii jannada loo ballanqaaduu ka mid yahay waayo dunuubtii hore islaamnimaday kaga hadhay markuu islaamay ama calimta ana alislaama yajubu maa qabla miyaan logayn islaamnimadu wixii ka horreeye o dhan inay dumiso waxallo wixii dembi aha waa ka hadheen dembi kalena weli ma kasban jannadii talaq buu yahay ya caladuul buu jannada u gelaya taas yadaaba laga tilmaamaya waxaa kaloo laga qaadanayaa in islaamnimada la hormarinayo oo camal kasta laga horraysiinayo waayo haddaanu islaaminoo jihaado dee jihaadkii waxba ku heli maayo mar haddii islaamnimadii la waayey walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun waa camal xaabito burayuu noqonaya waxba ma anfacayo wuxuu tarayaa ma jiro yaa waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuuraa yacani waxaway ta adilladu inoo sheegayso gaalada inaan markaa wax camaloo laga sawaabinayo o laga ajar siinaya aakhira inayna jirin saas aawadeed marka ugu horraysa waa in islaamnimada la amraa aslim umma qaatil sidii baanu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam sidii baanu yeelay sidii buu fuliyey ninkii ninkii sidii ayuu fuliyey marka camila qaliilna waa ujra kasiira yacnii camal yarna waa camal falay oo zamanku camalka samaynayey ayaa yaraa camalku ha weynaado islaamnimo iyo jihaad ha ahaadee wakhtiga uu cimrigiisaba kala imanayey wakhti yar oo kooban bay ahayd ajar fara badanna waa la ajarsiiyey xadiiska kun iyo saddex boqoliyo sagaaliyo toban dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqoliyo soddon wa can anasin radi allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal maa axadu yadkhulu ljannata yuxibu an yarjica ila addunya walahu maa cala alardi min shayin ila ashahiid maa axadun qof ma jiro qofkaasoo yadkhulu ljannata jannada gelaya qofkaasoo yuxibbu jecel an yarjica ila addunya inuu adduunyada ku soo noqdo walahu maa cala alardi min shayin ayna u sugan tahay maa cala alardi min shayin waxa markaa arlada korkeeda ku sugan oo min shayin shay ah bimacnaa in waxa weeye adduunyada lagu soo celiyo yacnii ruux tamaniyaya oo jeclaysanaya ma jiro haddana ay u sugan tahay waxa arlada ku sugan oo min shayin shay ah ila shahiida shahiidka mooyaane oo yatamannaa an yarjica ila addunya oo jeclaysanaya in adduunyada lagu soo celiyo fa yuqtala la dilo e shahiidku waa tamanniyayaa baa loo jeedaa yatamannaa wuxuu tamanniyayaa an yarjica ila addunya inuu adduunyada ku soo laabto uu jecel yahay oo fa yuqtala la dilo cashara maraatin toban goor in la dilo ayuu jecel yahay lima yaraa min alkaraama wuxuu arkaayo daraaddeed oo sharaf ah oo jihaadka lagu sawaabinayo lagu ajar siinayo taasu wuxuu isleeyahay maa intaasoo goor mar walba yacnii adduunyada lagu soo celiyo haddana aad soo jihaadi haddana lagu soo dilo taasuu tamanniyaa jeclaysanaya wa fii riwaayatin limaa yaraa min fadli ashahaada wuxuu saa u jeclaysanayaa wuxuu arkaayo aawadeed oo min fadli shahaadati shahaadada fadligeeda ah. fadliga shahaadadae uu arkayo daraaddeed buu taa u tamanniya ee u jeclaysanaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa yacnii ninka markaa waxa weeye shahiidka ahi aakhire wuxuu tamaniyayaa oo jeclaysanayaa in markaa la soo nooleeyo adduunyada lagu soo celiyo oo uu dabeedna markaa mar labaad haddana jihaado oo haddana sidii oo kale loo dilo oo markuu jihaado haddana la dilo haddana la soo celiyo ilaa toban goor in saa lagu sameeyo ayuu jeclaysanaya wuxuu doonayaa fadli weyn iyo jihaadka yani markaa fadligaa weyn inuu heluu doonaya oo ajarkiisu u fara bato ayuu rabaa inuu ajarkiisu u bato ayuu rabaa halkan siduu idin qoray yuxibu an yarjica ila adunya lahu mise wa anna lahu maa axadun qof ma ahaan qofkaasoo yadkhululjannata jannada gelaya yuxibbu mid jecel ma aha khabarkii wuxuu noqonayaa jumlada yuxibu mid jecel ma aha an yarjica ila addunya inuu adduunyada ku soo laabto mid jecel ma aha walahu maa cala alardi min shayin wuxuu sidaa jecel yahay waalxaal lahu maa cala alardi min shayin xaal ay u sugan tahay maa cala alardi waxa arlada korkeeda ku suganoo min shayin shay ah ila shahiidu shahiidka mooyaane yacnii shahiidku isagoo janno galay ayuu haddana wuxuu jecel yahay adduunyada inuu ku soo laabto ayuu jecel yahay oo ku soo noqdo yacnii dadka aan janno gelin oo ilaa gaaladii way jeclaysanayaa adduunyada inay ku soo laabtaan laakiin waxaa laga hadlayaa lagu qayday qof janno galay oo jecel inuu adduunyada ku soo noqdaa ma jiro mooyaane shahiidka walahu maa cala alardi min shayin waxay noqonaysaa xaal bay noqonaysaa xaal ayay noqonaysaayo waxaa laga xaalaynayaa faacilka yuxibbu baa laga xaalaynaya wuxuu sidaa jecel yahay walahu xaalay u sugan tahay ayuu sidaa jeclaysanaya maa cala alardi min shayin waxa arlada korkeeda ku sugan oo min shayin yacnii shay ahi xaalay u sugan tahay ayuu markaas sidaa jeclaysanaya ila shahiidu shahiidka mooyaane shahiidku waa tamaniyaya isagoo janno galay inuu adduunyada ku soo laabto waa jeclaysanaya yatamannaa an yarjica ila addunya wuxuu tamaniyayaa inuu adduunyada ku soo laabto ayuu markaa jeclaysanaya wuxuu u tamaniyayaana waxa weeye in sawaabku u bato ayuu doonayaa jihaadkii buu jeclaysanayaa iyo shahaadadii ilaa toban goor in la dili lahaa mar walba haddana lasoo noolayn lahaa haddana la dili lahaa saasuu markaa jeclaysanaya marka ila shahiid weeye waxay beddel ka tahay marka waxawayan axaduntaha marka tamani maxaa looga cabira e, ee looga cabiri waaye waxaa tamani looga cabira dee waa shay aan dhacaynin marka kaannahu shay mustaxiil caadatan ah inuu tamaniyaayo jeclaysanayo marka tamani saasaa looga cabbiro xubbi aan looga cabbirin yotamanna an yarjica ila addunya halkaas waxaad ka garanaysaa dadka qaarkood marka la yidhaahdo niyow awliyada dhimatay inaad baridaa kuuma bannaana ama dadka dhintay inaad baridaa mid kuu bannaan ma ah waxay odhanayaan lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim rabbigood agtiisay waxay ku leeyihiin waxay doonaan marka dee waxay doonaanba way helayaano waxaasaan doonaya inay wax iga siiyaan laakiin taasi dee deliil kuma jiro lahum maa yashaa'uuna fi dunya lama odhan waxay doonaan bay adduunyada ku leeyihiin lama odhan lahum maa yashaa'uuna fiiha fi ljanna jannada gudaheeda waxay ku leeyihiin waxay doonaan maaha adduunyada gudaheeda lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim waxay leeyihiin waxay doonaan bay rabbigood agtiisa ku leeyihiin marka dee adduunyadii inay wax ka qabtaan ama adduunyadii ku soo noqdaan ama ay marka waxa weeye adduunyadii wax ka sameeyaan taas waxa weeye markaa ma soo gelayso lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim oo shuhadadii ilaahay jeclaa ee uu jannada geliyey ee fadaa'isha badani u soo arooreen markay tamanniyaan oo jeclaystaan adduunyadii inay dib ugu laabtaan oo khayr soo samayn lahaayeen oo ay soo shahiidnimo qaadan lahaayeen hadda wax dad kaleba ku tacalluqa maaha wax naftoodii ku tacalluqa lagama yeeliyo adduunyadiina laguma soo celinayo saas aawadeed lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim daliil uma ahaa in amwaadda dhimatay la baryo oo la yidhaahdo waan waxbaan weyddiisanayaa kurbaadka inay iga faydaan baan ka baryayaa iyo waxyaalo la mida saasaan xuja ugu jirin marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal fadliga jihaadku siduu u weyn yahay iyo sawaabkiisa siduu u weyn yahay ilaa ahlu jannihii tamaniyayaan in waxa weeye markaa adduunyadii lagu soo celin lahaa dabeedna dib ay u jihaadi lahaayeen dabeedna markaa dib haddana loo dili lahaa si ay jeclaysanayaan oo tamaniyayaan waa sida fadliga shahaadadu u weyn tahay ayaa laga qaadanaya xadiidka kun iyo saddex boqol iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo koob iyo soddon wa cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal yakfir allahu lishahiidi kula shayin ila addayn rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam yakfir allaahu ilaahay waa u dhaafayaa lishahiidi shahiidka kulla shayin shay kastuu u dhaafayaa ila dayna daynka mooyaane shay kastaba waa u dhaafaya bimacnaa dembi kasta waa u dhaafayaan aan dayn ahayn riwaayaadka qaarkoodna dembi bay sheegayaan qaarna shay bay sheegayaan shay marka la yidhahdo sideeda isaga daa mutasil ka dhig laakiin riwaayada dembiga sheegaysa yukfaru lishahiidi kullu dembin ila dayn riwaayada odhanaysa dee dayn in la qaataa daatadeedu ma aha dembi ma aha dembi maaha laakiin wuu ku dambaabi karaa daynkiioo matli buu la iman karaa isagoo iska bixin kara ayaa waxaa dhici karta inuu meermeeriyo oo bixin waayo daynkuna xaalli yahay oo wakhtigii la bixinaya ay joogto ictibaarka waxay u soo gelaysaa dembi daynka markuu qaadanayana isagaan uga jeedin xoolahan inuu iska celiyo oo dadka xoolahooda inuu iska haysto doonaya hadduu qaato taana dembi waa ku noqonaysa laakiin haddii kale uu doonaayo daynkan inuu iska gudo uu sidaa doonayo wuxuu u qaadanayaana macsi aynay ahayn dee xaalka caynkaasa dembi ma aha calaa haada waxay noqonaysaa riwaayadaa kale yukfaru lishahiidi kullu dembin ila addayna waxay noqonaysaa istisna munqaticay noqonaysaa ha yeeshee daynka waayo dee daynku markaa dembiga soo geli maayo laakiin labada suuraynu sheegnay dembiguu soo gelayaa oo waa nooc dembiya ayuu noqonayaa sidaas aawadee istinaagu muttasil buu noqonaya laakiin tan kulla shayin tilmaamaysa yani kulla shayin tilmaamaysa yacni shay waa yahay dembigu marka sidaas aawadeed waa istisne muttasila weeye rawaahu muslim muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo muslim u sugnaatay waxaa ku sugnayd alqatlu fii sabiili illaahi yukafiru kulla shayin ila addayn dilka ilaahay waddadiisa ruuxa lagu dilaa oo jihaadkii lagu dilaa ruuxii muslimkaa in jihaadka lagu dilaa yukafiru kulla shayin wuxuu ka masaxayaa ka baabi'inayaa shay kasta ila dayna daynka maahe wixii kaloo dhan waa ka baabi'inaya wixii kaloo dhan waa ka baabi'inaya daahirka xadiiska waxaa laga qaadanayaa dunubta gaalnimada ka sokaysoo dhan in lagu dhaafayo shahaadada dilka ruuxa jihaadkii lagu dilay uu ku shahiidnimo qaatay in dunuub oo dhan lagu dhaafayo hadday tahay dembiyadii waaweynaa iyo hadday tahay dembiyadii yaryaraa ayaa xadiidku daahir ku yahay gaalnimo lagu dhaafi maayo oo gaalnimadu eh, ma yacni markaa lama dhaafo ciddii gaalnimo ku dhimata laga dhaafi maayo ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa yacni ilaahay ma dhaafayo in loo shariig yeelo bimacnaa ciddii gaalnimo ku dhimataa lagama dhaafayo gaalnimo ciddii ku dhimata laga dhaafi maayo laakiin dunuubta kale yacni waxa weeye in laga dhaafo waa dhacdaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka daahirka waxaa laga qaadanayaa sakaa'irtiiyo kabaa'irtiiba in lagu dhaafaya laga qaadanaya culammada qaarkood waa cammimeen hore waxaynu u soo aragnay mas'alo ku saabsan xasanaadka ma waxaa lagu dhaafaa sakaa'irtoo keliya mise waxaa lagu dhaafaa xataa kabaa'irta waa lagu dhaafaa jumhuurka culammada waxaynu hore uga soo naqlinnay inay markaa yidhaahdeen xasanaadka dembiyada lagu dhaafaa waa sakaa'irtee kabaa'irta ma aha waxaanay u cuskanayaan xadiidkii muslim saxiixa ku soo wariyey ee tilmaamayey ha ramadaan ilaa ramadaan iyo salaadaha shanta ah iyo jumuca ila aljumuca mukafiraatun lima baynahunna ida ijtunibat alkabaa'ir iyo maa lam tughsha alkabaa'ir xadiiskaasoo muslim saxiixa ku soo wariyey ayay u deliishadeen jumhuurka culammadu oo ay yidhaahdeen xasanaadka waxaa lagu dhaafaa waa dunuubta sakhaa'irta ah waayo xadiiskaasaa caddaynaya amaa kabaa'irta yacnii towbad waa lagama maarmaan bay yidhaahdeen wax lagu dhaafo waa towbadun bay yidhahdeen saas yadaa bay yidhahdeen laakiin daa'ifa min ahli cilmi ayaa waxay lahaayeen saynu hore u soo naqlinnay xataa kabaa'irta waa dhacdaa in xasanaadku hadday weyn yihiin in lagu dhaafo yacni taas waa dhacdaa qolyaha sidaa maray waxaa ka mid a ah sheekh albaani wuxuuna u deliishaday xadiiskii tilmaamayey shanta salaadood ee nebigu ku metelay calayhi salaatu wasalaam durdur maraya yacnii ruuxa albaabkiis ou maalintii shan goor ku maydho ayabqaa min daranihi shay miyaa uskagiisii wax ka hadhayaan hadduu maalintii shan goor maydhanayo markaasay yidhaahdeen maya markaa fakadalika asalawaatu alkhams salaadaha shantii saasoo kaley ahaadeenoo sidaan markaa maydhashadaa shanta goor la maydhay ayna uskag jidhka ugu reebaynin ayaa salaadaha shanta ahina dembi ruuxa aynay ugu reebayn marka dee haddii waxa weeye kabaa'irtii ku baaqi yihiin oo akbaru daran ay saaran yihiin wasakhdii ugu weyneedii uskagii ugu weynaa laguma mateleen midaan uskagba ku hadhaynin laguma mateleen saas aawadeed wuxuu sheekh albaani yidhi waxaa lagu xambaarayaa xadiiskaasi inuu horreeyey tilmaamaya maa lam tugsha alkabaa'ir iyo ida ijtunibat alkabaa'ir markii dambena nebiga calayhi salaatu wasalaam fadiilada ziyaadada ah dib looga sheegay dib looga sheegay marka calaa kulli xaal mas'aladaas kulli khilaaf baa ku jiray horena waa usoo sheegnay waa usoo tilmaanay sancaani wuxuu ku odhanaya kitaabkiisa altanwiir sharxu ljaamici asagiir alqatlu fii sabiili illaahi yukafiru kula khati'atin ila dayn xadiiskaa markuu sharxayo oo uu markaa jaamicu sagiirku qoray oo muslim soo wariyey ayuu sancaani wuxuu yidhi wa haada daahirun fii annahu yukafiru alkabaa'ir wuxuu daahir ku yahay inuu kabaa'irtana ka daadinayo ka masaxayo wa yu'ayiduhu maa ya'tii min qowlihi yukafiru adunuuba kullaha riwaayo kaleoo sheegaysa dembiyadoo dhan buu dhaafayaana waa markaa ayidaysaa oo addunuuba inta la yidhi ayaa kullaha lagu sii adkeeyey oo lagu sii tawkiidiyey wa yu'ayiduhu aydan alistihnaa'u liddayn waxaa kaloo sii xoojinaya reebista daynka laga soo reebay waqad aba aljumhuuru daalik sancaani baa odhanaya jumhuurku sidaa waa diideen wa qaaluu laa tukaffaru alkabaa'iru ila bitawba kabaa'irta marka waxaa laguma baabi'iyo towbad mooyaane wax kale laguma dhaafo walanaa kalaamun fii dalika fii risaalatin mustaqila laakiin hadal baanu arrinkaa ka leenahay kitaab gaara iyo risaalad gaara aan ku qoray yacni markaa jaamicu saqiirka kitaabka uu ku sharxayo ayuu ku yidhi waa kitaab mujalladaada waxaa la daabacay isagoo koob iyo toban mujallad ah marka calaa kulli xaal sida marka waxa weeye daahirka ah waxa weeyaan waa in dembiyadoo dhan lagu dhaafayo gaalnimo markuu ka badbaaday mar hadduu ku sabray yacni waxa weeye jihaadkii sida xadiiska soo socdaaba sheegaayo yacni waxa weeye isagoo markaa saabira oo muxtasiba oo soo muqbil ah oo aan dhabar jeedinaynin haddii sidaa lagu dilo ilaahayna ajar kaga doonaya sidaana ku sabraya waxa weeye dembi oo dhan baa laga dhaafayaa dembi oo dhan ayaa laga dhaafaya reebista laga soo reebay deynka waxaa laga qaadanayaa xuquuqda khalqigu siday u weyn tahay baa laga qaadanaya waayo ahlucilmigu waxay yidhahdaan xuquuqullaahi mabniyun cala alcafwi walmusaamaxa marna waxay ka cabbiraan xuquuqullaahi mabniyatun cala almusaahala xuquuqda ilaahay waxaa lagu dhisaa fudaydin la fudaydinayo ayaa lagu dhisaa waa marka laga reebo tawxiidka marka laga reebo aslu tawxiid aslu tawxiid yada lama fudaydiyo aslu tawxiid lama fudaydiyo ee wixii ka sokeeyaa loo jeeda wa xuquuqu lkhalqi mabniyatun cala almushaaxati waltadyiiq xuquuqda khalqigana waxaa lagu dhisaa yacni markaa adkayn la adkaynaayo iyo cidhiidhi baa lagu dhisaa saas aawadeed ayaa marka waxaweeye daynkii looga soo reebay waxay kaloo culammadu yidhaahdeen daynka waxaa looga qiyaas qaadanayaa xuquuqdii kale ee khalqigu lahaa sida dhiiggoodii in lagu tacadiyey ama cirdigoodii iyo sharaftoodii in lagu xadgudbay marka waxa weeye yacni waa soo gelaysa oo wixii marka xaq makhluuq ah oo dhan baa soo geli taas oo dhan ayaa soo geli daynka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen markan waxa weeye daynka aan laga dhaafaynin waa marka waxa weeye uu diiday deynkii inuu iska bixiyo isagoo kari karayey laakiin isagaan awoodi karayn inuu iska bixiyo niyadiisuna ay ahayd inuu iska bixiyo niyo saxiixa ah u hayey wuxuu iskaga bixiyey waayey wax tafriida aan la imanin kaasi isagu waxa weeye waa laga dhaafayaa bay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeenoo dee wuu ka madhan yahay wuxuu ku dembaabo waa ka madhan yahay saas aawadeed ciddii markaa daynka ku lahayd ilaahay baa ka raalli gelinaya oo beddel ay ku raalli noqdaan siinaya culammada qaar baa sidaa u kala qaaday oo yacni yidhi dayn oo dhan qofkii yacni midaan markaa laga dhaafayn ma ahee kii waxa waxaweeye deynka ku xadgudbay ee markaa tafriid kula yimi ama iska bixin waayey isagoo iska bixin karaya yacni iska bixin waayey yacni ka noocaasa markaa weeye ama deynka ku dambaabay laakiin kii waxa weeye aan ku dambaabin madli iyo meermeerin la iman isaga oo iska bixin kara aan iska bixin waayin ee niyadiisu ay ahayd marka ugu horraysaa iska hesho iska bixi islahaa kaas ilaahay baa ka raalli gelinaya ciddii markaa deynka ku lahayd oo isagu waa ka duwanaanayaa ayay marka ahlucilmigu koley ay yidhaahdeen sida qurtubi wakhayruhu ay markaa cabbireen culamo markaa badanna oo shuraaxina ay ka soo naqliyeen xadiidka kuniyo saddex boqoliyo koob iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqoliyo labiyo soddon wa can abi qataadata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaama fiihim abi qataadat alansaari waxa uu sheegay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay qaama fiihim saxaabada inuu ka dhex kacay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam fadakara ana aljihaada fii sabiili illaah oo uu sheegay intuu kacay fadakara wuxuu sheegay ana aljihaada in jihaadka fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa loo jihaadaya waaliimaana iyo rumaynta billaahi allah la rumaynaya afdalu alacmaal camallada ka ugu fadliga badan inuu yahay camallada ka ugu fadliga badan inuu yahay faqaama rajulun ninbaa istaagay faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ara'ayta waxaad ka warrantaa in qutiltu haddii lay dilo fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa haddii laygu dilo atukaffaru cannii khataayaay ma layga daadinayaayo ma layga baabbi'inayaa oo layga dhaafayaa cannii aniga xaggayga khataayaaya dembiyadayda waxalle wixii dembi aan la imi ma layga dhaafayaa fa qaala lahu rasuulu ullahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi nacam haa waa lagaa dhaafayaa assu'aalu mucaadun fi ljawaab waxaa laga fahmayaa yacni marka haa waa lagaa dhaafayaabaa qadaran nacam baana markaa xarfu jawaab ahoo yacni ka naa'ib ah assu'aalu mucaadun fi ljawaab nacam in qutilta fii sabiili illaah waa lagaa dhaafayaa in qutilta haddii lagu dilo fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadka haddii laguu dilo walxaal anta saabirun adiga oo sabraaya lagu dilo xaal aad sabrayso xaal adigu aad sabrayso jumlada xaaliye oo muxtasibun ajar aad niyeysanayso oo ilaahay ajar kaga doonayso muqbilun dagaalka qaabilayso xagga dagaalka u jeedo hayru mudbirin mid daba jeediyey aanad ahayn oo sii cararayey oo marka waxa weeye uu ku dhacay waxaa dilayaa ama waranka ama xabbadda ama markaas seeftu aynay haleelin isagoo sii cararayo sii jeeda aynay ku dhicin isagoo muqbil ah oo cadowga qaabilaya ay ku dhacdo dembiyadaadii waa lagaa dhaafaya uma qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam intaa dabadeed baa rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi kayfa qulta sidaad tidhi yacnii hadalkaa tidhi muxuu ahaa qaala ninkii baa hadalkii ku soo celiyey wuxuu yidhi ara'ayta iiga warran in qutiltu haddii lay dilo fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisaoo jihaadkaa haddii laygu dilo atukaffaru cannii khataayaay ma layga daadinayaa oo ma layga tirtirayaa ama layga baabi'inayaa oo layga dhaafayaa khataayaaya dembiyadayda fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi nacam haa waa lagaa dhaafayaa haddii markaa jihaadkii lagugu dilo oo cadowgii ay ku dilaan dembiyadaadi waa lagaa dhaafaya wa anta saabirun lagu dilo walxaal anta saabirun aad sabrayso lagu dilo adigoo sabraaya oo muxtasibun ajar niyaysanayo ilaahay ajar kaga doonaya oo muqbilun dagaalka iyo cadowga qaabilaya oo xaggiisa u jeeda hayru mudbirin mid ka dhabar jeediyey aan ahayn adoo sidaasa ah haddii lagu dilo waa lagaa dhaafayaa dembiyadaadii oo dhan ila dayna daynka marka laga reebo wixii daynay xuquuq aadmiya iyada markaa waxa weeye lagaa dhaafi maayo fa inna jibriila calayhi asalaam waayo jibriil ee salaami korkiisa ha ahaatee qaala lii daalik sidaasuu igu yidhi daynka ka reeb ila dayna intii hore markuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuu markaa jibriil ku yidhi ila dayna daynka ka reeb markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam jumladii ku soo celiyey oo ninkii intuu hadalkii weydiiyey si uu markaa cibaaradii su'aashii ugu soo celiyo ayuu nebiguna jawaabtii ku soo celiyey markaasuu dabeedna wuxuu ku daray ila dayna oo deynkiibuu ka reebay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa jihaadka fadligiisu inuu weyn yahaa laga qaadanayaa oo jihaad iyo iimaan waa afdalu alacmaal biduuni iimaan jihaadku waxba tari maayo waayo camal iimaan ka madhan dee qofka anfici maayo lagana aqbali maayo saas aawadeed waxaa laysku daray jihaadkii iyo iimaankii baa laysku daray ninkaasaa dabeed nin baa wuxuu weydiiyey saxaabadii ka mid a ah, yaa rasuul allaahi haddii lay dilo dembiyadaydii ma layga dhaafayaa dabeedna nebigu wuxuu yidhi haa waa lagaa dhaafayaa laakiin shuruud buu ku xidhay waa maxay shuruuddaasi shuruuddaasi waxa weeye adigoo saabir oo sabraya haddii lagu dilo fii sabiili illaahi lagugu dilo adoo sabraya yacni lagu dilo adoo ajar ilaahay kaga doonaya lagu dilo maaha istusnimo iyo wax la mida inaad uga jeeday iyo ha lagu ammaano iyo dadka agtooda sharaf aad ku yeelatid taasi waxa weeye dembi bay noqonaysaayo waa waxyaalaha naarta lagu galay ka mid noqonaysa hadduu riyaa iyo istus iyo yani magacdoon uu uga jeeday dadka agtooda magacu kaga helo waa inuu allah ajar kaga doonaayey waa inuu sabrayey waa inuu cadowga qaabilayey waa inaanu ka dhabar jeedinaynin oo isagoo sii jeeda aynay ku dhicin sii jeedka waxaa laga soo reebayaa uun haddii waxa weeye ay noqoto yacni cid markaa muslimiintii ka mida ayaa xaggii ka dambaysay yacni markaa cadowgii gaalo marka ay ku bateen ama waxa weeye markaa uu u baqay oo ciidan markaa ka dalbaya markaasaa markaa qoladaasu doonaya inuu u ciidmo niyada ugama jeedo inuu dagaalka ka cararo wuxuu ku kala duwanaanayaa ficil isku mida ayaa niyada ku kala duwanaanaya niyadii kala saaraysa ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a marka xaalka caynkaasa haddii aynay carar ka ahayn ee uu doonaayo ciddaa inuu ka dhiciyo uu doonaayo xaalka caynkaasa uu doonayo kaasi isagoo markaa mudbira wuxuu ka dhigan yahay muqbil buu ka dhigan yahay yacnii xukum ahaan sidii mid cadowgii soo qaabilsan buu ka dhigan yahay ama waxa weeye wuxuu doonayaa inuu cadowga tusiiyo sidii cararoo kale laakiin wuxuu doonayaa inuu laayo ayuu doonayaa ya oo iyagu markaysaga inay qaar ka soo dhex baxaan markaysa markaa cadowgii ay hore uga soo yaro baxaan dabeedna markaa uu u gabbado oo markaysa markaa uu ku celiyo oo yacni uu laayuu rabaa ka noocaas isagu dembi kuma qabo oo waa ka duwan yahay mid yacni dhabarka jeediyey muuqaalkii isagoo leh haddana wuxuu la mid yahay sidii mid muqbilah oo aan mudbir ahayn kaasuu la mid yahay waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal jihaadka fadligiisu inuu weeyahay waxaa kaloo laga qaadanayaa dembiyada in lagu dhaafaayo dilka ruuxii la dilo isagoo yacni ilaahay dartii u jihaadaya oo sabraya oo markaa ajar doonaya oo cadowgii qaabilaya sifooyinkaa isagoo ku sugan haddii cadowgii gaalad ay dilaan dembiyadiisii oo dhan waa laga dhaafaya sakhaa'ir iyo kabaa'irba waa soo gelayaan ila dayna culamada qaar baa waxay yidhahdeen daynkan waxay sheegeen yacni daynkii ilaahay bay dooneen culamada qaar inay soo geliyaan waxaana jira xadiis markaa tilmaamaya oo sheegaya alqatlu fii sabiili illahi yukafiru adunuuba kullaha ila alamaanata walamaanata fi asalaati walamaanata fi asawm walamaanata fi alxadiis yani waxa weye ashaddu dalika alwadaa'ic xadiisaa lagu soo wariyaa jira oo tabaraaniya soo wariyeen tabaraani kabiirka ku soo wariyey ibnu xajar alhaysami u odhanayo rijaaluhu hiqaat uu odhanayo bacdi kalena markaysaga ay yidhaahdeen sanadkiisu waa jayid laakiin taxqiiqu wuxuu yahay siday culammada kale mareen inuu sanadkiisu daciif yahay weeye rijaalhu hiqaatna ma faa'iidaynayso inuu saxiix yahay faa'iidayn mayso waayo shuruudda uh, saxiixa loo shartiya waa shan sharti oo raggu inay siqaad yihiin waxay faa'iidaynaysaa hal shardi inuu xaasil yahay ama laba sharti inuu yahay waxa weeye sanadka xidhiidhsan yahay iyo inuu cillo ka maran yahay iyo inuu shuduud ka maran yahay iyo mutasilu sanad inuu yahay intaa midnaba rijaaluhu siqaad faa'iidayn mayso waxaa dhici karta raggoo siqaada inuu munqatic noqdo waxaa dhici karta raggoo siqaada xadiisku inuu noqdo macluul mid cilla leh ama mid shaad ah kanna sanadkiisa waxaaba ku jira nin marka waxa laga hadlay baa ku jira oo nooc siqaaha ku sugnaado laakiin xagga dabdiga iyo xifdiga ayaa markaysagaa looga hadlay yacni marka waxa weeye saas aawoodee xadiiskaasi waa daciif yacni ma asixin saas aawoodee xadiiskan ma ishkaal gelinayo marka deynkan waxaa looga jeedaa waa deynkii khalqiga waxaa laga tilmaamayaa wixii xuquuqdii khalqiga laga tilmaamaya waana innagii soo sheegnay weeye xuquuqdii khalqigaa looga jeeda waa deynkii xoolaha ahaa ashyaadii kale ee markaa ama dimaaga dhiigaga ku saabsana ama cirdiyada ku saabsanna way haleelayaan xuquuqdii khalqiga yacni waxay noqonaysaa in isku meel ay marto xadiidkani wuxuu faa'iideynayaa oo xadiidkan laga qaadanayaa in qadarkan ila dayn in lagu daro oo laga reebo daynka jibriil u waxyooday nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaana waxaa ka soo baxaysa sida ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen waxyigu inuu u qaybsamo waxyun yutla oo qur'aan ah waxyi la akhriyo oo qur'aanka ah iyo waxyun laa yutla iyo waxyi aan la akhriyin oo ah marka waxaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ama axaadiis marka tani inay waxyi tahay oo waxyigii aan la akhrinayn yahay ayaa laga qaadanayaa xadiidka kun iyo saddex boqol iyo labayo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo soddon wa can jaabirin radia allaahu canhu qaala qaala rajulun ayna ana yaa rasuula allah xaggaan ku suganahay rasuulkii ilaahayow in qutiltu haddii lay dilo xaggaan ku suganahay oo jihaadkii laygu dilo qaala fi filjanna wuxuu yidhi waxaad ku sugantahay jannada fa alqaa wuxuu tuuray ninkii tamaraatin xabbado timira ayuu tuuray xabbadaha timirta ahoo kunna fii yaddih ku sugnaa gacantiis yacnii xabbado timirow gacanta ku hayay oo u cunayey ayaabu qubayba uma qaatala dabeedna waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa ninbaa nebiga wuxuu su'aalay calayhi salaatu wasalaam xaggaan gelayaa haddii markaa lay dilo oo jihaadka laygu dilo dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam jannad gelis riwaayo kaloo muslim saxiixa ku soo wariyey waxay sheegaysaa wakhtiganuu nebiga su'aasha weydiinaya inay maalintii uxud tahay riwaayo muslim ku sugan wakhtiga uu nebiga weydiinayo su'aashan waa yowmu uxud ayuu su'aalaya marka ninkii xabadihii timirta ahayd ayuu markaa is yidhi waxa weeye eh, dee jannadii baabay kaa mashquulinayaan dabeedna waa qubayba cadowgiiba seefta la dhex gala ilaa markii dambe ay ka dileen yaa ilaa ay ka dileen wuxuu sidaa u yeelayay jannada raadinuu raadinayo jannadii ku dadaalayo oo uu markaysagaa degdegsanayo siduu markaa jannada u geli lahaa ayuu markaa xabadaha timirta u qubay marka waxaa laga qaadanayaa siday markaa ugu dadaalayeen camalka ay jannada ku gelayaan ee aad iyo aad markaa ugu dadaalayeen yacni waxa weeye jannadoon ayay sidaa u yeelayeen oo ay markaa xabadaha timirta xataa u daadinayeen xadiiska kale ee ku xigaana isla mawduucaasu isaguna ka warramaya xadiidka kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo afar iyo soddon wa can anasin radia allahu canhu qaala intalaqa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waasxaabu anas waxauu yidhi intalaqa waa tegey oo waa socday rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay wa asxaabuhu iyo asxaabtiisii ayaa tegey xataa sabaquu lmushrikiina ilaa badrin ilaa mushrikiintii ay uga dheereeyeen ceelkii beder ay uga dheereeyeen waa maalintii beder yacnii beder ceel baa ku yaallay ceelkaa bedel ilaa ay uga hormareen oo uga dheereeyeen gaaladii wa jaa'a almushrikuuna mushrikiintiina way yimaadeen fa qaala rasuul lahi sala allahu aleyhi wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi laa yaqdamanna axadun minkum yaanu markaa waxa weeye hormarin axadun minkum cid idinka idinka midi ah ilaa shayin shay yaanu ku hormarin oo ku tallaabsan xataa akuuna ana duunah ilaan anigu ahaado sokodiisa ahaado bimacnaa shayga ilaa aan uga dhowaado anigu markaysaga aan bilaabo idan u haysta mooyaane cid wax ku tallaabsataa yaana iska jirin xataa akuuna ana duunahu waxaa loo jeedaa xataa akuuna aqraba ilayhi minhu ilaa anigu uga dhowaado bimacnaa uga horreeyo waxaanan markaa bilaabin aanan u hormarin yacni markaa ha iga hormarina ayaa macnuhu dhacaya fadana almushrikuuna waxaa soo dhowaaday gaaladii baa soo dhowaatay faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu walard quumuu kaca ilaa jannatin janno intii ka ahaatay u kaca jannadaasoo carduha asamaawaatu waalard jannadaasoo ballaarhkeedu ahaaday cirarka iyo dhulka ay ka cardi asamaawaati waalardi baa macnuhu dhacaya waa tashbiih baliid waa oo marka adaatu tashbiiha iyo wejhu shabaha la xadfo oo mushabbaha mushabbahu bihiga yacni markaa lagu itlaaqo labadaa lasoo baaqi yeelo waxaa la yidhahdaa tashbiih baliiq waa tashbiih xeel dheeraansha badan oo haddii la yidhahdo janno la mida cirarka iyo dhulka ballaarhkooda la midoo ballaarhkeedu ay la mid tahay iyo marka la yidhaahdo ballaarhkeeduba cirarkiiyo dhulka ahaatay tan kale ablaqah ya tan baa ablaqah marka hebel libaaxuu la mid yahay iyo marka la waaba libaax iyomaa xeel dheer dee waaba libaax baa xeel dheer marka la badduu la mid yahay ninkaas ya cilmigiisa ama deeqdiisa badduu la mid yahay iyo markay war waa badba waa badba ya dee waxaa xeel dheer yani markaa taa ka maran tashbiihi yani la xadfay adaad tashbiihi la xadfay quumuu ilaa jannatin kaca ilaa jannatin janno intii ka hatay u kaca jannadaasoo carduhaa ballaarkeedu yahay alsamaawaatu waalardu cirarki iyo dhulka toddobada cir iyo toddobada dhul bimacnaa waxaa loo jeedaa la mid ah ballaarka toddobada cir iyo toddobada dhul janno la mida yacni u kaca qaala waxa uu yidhi anas yaquulu cumayru bnu alxumaami alansaariyu radia allaahu canhu saxaabiga cumayr ibnu ibnulxumaam la yidhaahdee ansaarta ka mid ahaa wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow jannatun carduha asamaawaatu waalard waa istifhaam buu u jeedaa ma janno ballaarhkeedu la mid yahay cirarka iyo dhulka ballaarhkooda la mid yahay miyaa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam nacam haa qaala bakhin bakhin yacni waxa uu yidhi markaa kelmad yacni markaa uu wanaajisanayo oo bakhin bakhin shayga markaa la wanaajisanayo ee markaa waxa weeye wanaagga lagu tirinayaa la yidhaha bakhin bakhin la yidhaahdaa yacni annahu leeyahay alla wanaagsana fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxu uhi rasuulkii ilaahay maa yaxmiluka calaa qawlika bakhin bakhin maxaa kugu kellifayo kugu xambaaraya odhaahdaada bakhin bakhin aad tidhi bakhaanbakh markaad leedahay maxaa kugu xambaaraya inaad siaa tidhaahdo qaala wuxuu ihi laa wallahi yaa rasuula allahi ilaa rajaa'a an akuuna min ahliha yacni kaannahu uu yidhi yacni ma waxaa kugu xambaarayaa yacni marka waxa weeye baqasho aad dagaalka ka baqayso mise waxa weeye jeclaysadaad dagaalkii jeceshahay yacni oo aad isleedahay jannadaa gal markaasuu yidhi maya wax kale igu xambaari maayaan ilaa rajaa'a an akuuna min ahliha raja aan rajaynaya daraaddeed mooyaane wax kale igu xambaari maayaan aan rajaynaayo an akuuna inaan noqdo min ahliha ehelka jannada mid ka mida inaan noqdo aan rajaynayo mooyaane wax kale igu xambaari maayaan qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fa innaka min ahliha adigu waxaad ka mid tahay ehelkii jannadaas ayaad ka mid taho jannadaa waad geli doontaa bushaara buu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam fa akhraja tamaraatin fa akhraja waa soo saaray ninkii saxaabiga ahaa ee ansaariga ahaa waa cumayr ibnuxumaame tamaraatin timir uu soo saaray xabbadaha timirtoo min qaranihi gabooyihiisa ku sugnaa leebabka uu ku gurto qaranku waxa weeye waa bahalkan markaa lagu guranayo leebabku qofka ugu jiraan yacni markaa waxa weeye ee kolayga uga dhigan ee uu markaa leebabka ku rito kaasaa waxaa la qaran af soomaaliga malaa gabooya la yidhahdaa fa jacala ya'kulu minhunna wuxuu gudagalay wa afcaalu shuruuc ya'kulu minhunna wax ka mida inuu cunayo timirtii xabadihii timirtaa wax ka mida inuu cunayo yacni waxa weeyaan waxaa loo celiyey damiirka hunna waxa khayru caaqil hadduu yahay maca waxaan noolayn hadduu yahay minhaabaa markaa sida badan la yidhaahdaa laakiin wejiganna waa saa'iq fa jacala ya'kulu minhunna xabadihii timirtaa wax ka miduu gudagalay inuu cunayo uma qaala dabeedna waxa uu yidhi lain ana xayiitu xataa aakula tamaraatii haadih ay wallaahi allah baa ku dhaartay laamka hortii dhaar baa la qadaraya waa muwadi'a lilqasam baa la yidhaahdaa lain ana xayiitu haddaan anigu noolaado haddaan noolaado lain xayiitu ana xayiitu haddaan noolaado xataa aakula tamaraatii haadih ilaa aan ka cunayo timirtaydan xabadahaygan timirtee haadihii tan a ah aan ka cunayo ka laasanayo innahaa la xayaatun tawiila innahaa iyadu laxayaatun waa nolol tawiilatun dheer fa ramaa bimaa macahu min atamri fa ramaa waa tuuray bimaa macahu wixii la jirkiisa ahaaday buu tuuro min atamri timir ayuu tuuray oo waa qubay uma qaatalahum dabeedna gaaladii buu la diriray xataa qutila ilaa laga dilaayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey alqaranu bifatxi alqaafi waalraa yacni qaafka kordhigiisa xaaluu ku sugan yahay iyo waraa'i ra'da kordhigeeda xaaluu ku sugan yahay hee ahlucilmiga qaarkood way qabaan in mubtadaha wax laga xaalayn karo inkastoo marka agsarku ay diidaan huwa jacbatu nushaabi yacni markaa leebabkan yacni meesha lagu rito weeye waa gabooyaha weeye yacni kolaygaas weeye marka ninkan iyo ninkii hore ma isku midba jawaabtu waxay tahay maya waa kala laba qiso waayo ta hore saynu sheegno riwaayo muslim saxiixa ku soo wariyey ay sheegayso yowmu uxud bay ahayd tanna yowmu badrin weeye marka midna beder bay dhacday midna uxud bay dhacday sidaas aawadeed laba qiso weeye ha isshabbahaan laakiin laba qisoo kala duwan weeye oo mid waliba gaarkeeda ay tahay waxay ku tusinaysaa siday saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam ay jannada u raadinayeen oo ugu dadaalayeen waxay ku tusinaysaa siday ugu degdegayeen cadowga gaalaad iyo jihaadku ay la jihaadayaan yacni marka naf jeclaysi wax la inaynay samaynaynin inay marka waxa weeye lahaayeen haddaan marka intaan xabadaha timirtaa cunayo xataa aan noolaado waa nolol dheer kaannahu jannadii aan ka xabisanahay marka si ay hor ugu gaadhaan ayaa cadowgii gaalaad bay seefta la gelayeen ilaa laga dilaayo ayay seefta la gelayeen yacni taa macnaheedu ma aha inay iyagu isqarxinayeen hadda waxa weeye casriyadan waxaa la sameeyaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan jannaanu doonaynaa oo iyagu isdilaan oo ay isqarxiyaan oo qarax isku soo xidhaan dabeedna markaa yidhaahdaan janna doon weeye oo jannaanu raadinaynaa kuwaa cadowgii gaalaad ma dilin yagaa naftoodii dilay waa qaatilu nafsihi ka naftiisa dilana dembi kabaa'ira weeyo dembi aad iyo aad u weyn buu la yimi waayo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama kii naftiisa shay ku dila shaygu naftiisa ku dilaa lagu ciqaabaa maalinta qiyaame lagu cadaabaa marka hadduu naftiisa dilo cadaab buu ku gelaya cadaab buu ku gelaya marka kuwani qaar iyagu naftooda dilay maahee waa qaar gaaladii dileen waa kala duwantii waa kala duwanta allahna wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafyihiinna ha dilina ilaahay wuxuu idin ahaaday mid idiin naxariis badan waa nahyi qofku naftiisa inuu dilaa waa xaaraan annahyu yaqtadi ataxriim nahyigu wuxuu faa'iidaynayaa keensanaya xaaraantiniman buu keensanaya marka mid la odhanayo waxa weeye jannadoon bay kuwanba naftooda u dilayaan dee sax ma aha oo inuu naftiisa dilo xaq uma laha umana bannaana waxayna ka mid tahay min kabaa'iri dunuub bal nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka naftiisa dilaa inuu naarta gelayo khaalidan mukhalladan fiiha abada sida xadiiska saxiixu sheegaayo xadiiska horeynu sheegnay man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama bukhaari iyo muslim baa soo weriyey ya min xadiisi haabit ibni daxaak waa bukhaari iyo muslim waana caam man adawaat lcumuum bay ka mid tahay man qatala nafsahu bishayin shayna waa nakira fii siyaaqi shari mantuna waa shariyo ya wamaa shumuulu man liunhaa janafuu wa fii shabihi lmuslimiina ikhtalafuu adawaat alcumuum marka laga hadlaayo manta shardiyadu waxay ka mid tahay adawaadka faa'iidaynaya cumuumka faa'iidaynaya waa caam ku kasta oo naftiisa shay ku dila ya shaygaasi wuxuu doono noqdo nakira fii siyaaqi sharti iyaduna cumuum bay faa'idaynaysa aya shay baa soo gelaya waxa uu ku dilayaa ha noqdo yacni marka gubis ha noqdo deldelaadu isdeldela ha noqdo qarxinuu isqarxiye ha noqdo yacni marka waxa weye middiu isgeliye ha noqdo yacni sun uu cabbay ha noqdo yacni bishayin waa aya shay baa soo gelaya shay kastoo lagu dilay ida waqacat innakiratu fi siyaaqi sharti tufiidu alcumuum qaacidadu maxay tahay nakira hadday dhacdo siyaaqu sharti ay dhacdo oo hadal shardi ah taxyi ay ku jirto cumuum bay faa'iidaynaysa marka wax kasta uu ku dilaa farqi ma kala leh ujeeddada uu ka leeyahay dilitaanka uu isdilayo lama kala farqin yaa lama kala farqin marka waxaa weeye waciidku wuxuu u yaallaa waa qof kasta oo naftiisa dila bimacnaa doonay inuu dilo oo marka arrinkaa ku kacay hadduu khata' ku dhacay waa laga reebaya oo haddii aad tidhi waa caam maxaad uga reebaysaa hadduu khata'a naftiisa u dilay oo isagoon islahayn dil dilkii ka dhacayoo isagu naftiisii u dilay oo khata'an wuu dilay xabaddiisii ku qaraxday ama seeftii u islahaa cadowga ku dhufaa ku soo noqotayoo isagaan islahayn isku dhufo ayay isagii ku dhacday haddaad caam tidhi maxaad uga reebtay yacnii ra'yi lagamaanu reebin waxaannu kaga reebnay xadiis nebi nebigaa ka reebay calayhi salaatu wasalaam yacni waxaa jiray nin saxaabi ahaayoo la jiray caamir la odhan jiray baa jiray saxaabigaa caamir isagoo jihaadkii ku jira nebiga la jirkiis ayuu seeftii wuxuu is yidhi gaalka ku dhufo seeftii baa ku soo noqotay ka gaadhsiisku islaha ka gaadhsiy tiisii baa ku dhacday sababtaasuu ku nafbaxay markii sidaasi dhacday xadiisku saxiixu ku sugan yahay ayay asxaabtii qaarkood waxay yidhaahdeen batala camaluh qatala nafsah camalkiisii waa buray naftiisii buu dilay naftiisii buu dilayoo camalkiisii waa buray saxaabada qaarkood yidhaahdeen qaraabadii caamiroo murugaysan baa nebiga u tegey calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhahan yaa rasuula allaahi ninkii caamir seeftii uu islahaa gaalada ku dhufaa ku soo noqotayoo tiisii baa ku dhacday dabeedna dadka qaar baa waxay yidhahdeen naftiisii buu dilo camalkiisii waa buray markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kadaba man qaala dalik been buu sheegay cidda sidaa tidhi yacnii khata' buu sheegay shay aan markaa shareecada waafaqayn waa kadibu khata' ya innahu la jaahidun mujaahidun ya waa mid jihaadaya oo waxa weeye jihaadaya weeye oo jihaadkiina ku dadaalaya lahu ajruhu maratayn ajarkiisa laba goor buu leeyey suurada caynkaasa asxaabtii qaar waxay moodeen kuwii camalku ku buraayay yacni ciqaab lagu mutaysanayo inuu soo gelaayo markaasaa nebigu caddeeyey taasi inay ka hadhanta sababtuna waxay tahay ficilkani khata' buu ku dhacay ficil qasdiya ma ahayn ummatu muxamedna khata'a looma qabto rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na ya ducadaana ilaahay mu'miniinta waa ka aqbalay sida xadiiskii muslim soo wariyey uu sheegaayo qaala allahu qad facaltu nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu yidhi markay mu'miniintu sidaa ku ducaysteen waan yeelay buu yidhi qad facaltu waa duca maqbuula ah ya walaysa calaykum junaaxun fima akhta'tum bihi walaakin ma tacammadat quluubukum marka sidaas aawadeed suuradaasi waa ka hadhaysaayo aladila alcaamma iyo addaliil alkhaas adilada caamka iyo daliilka khaaskiiba waa ka reebayaan xadiiska nebi baa markaa masalada sariixba ku oo ku cad wixii kale inay ka hadhayaan isagaa daliil looga baahan yahay qofka sheegaya dadka qaar baa waxay leeyihiin niyo wanaagsan buu leeyahoo cadowgii ayuu sidan wax ku yeelayaa marka waxa weeye nicitaanu nolosha nacay kama ahayn yacni waxa weeye sabir darro kama ahayn sidan kale kama ahayn inuu markaa cadowga markaa waxa weeye waxay ku rafaadayaan oo ku dhibaatoonayaan oo nikaayo culus cadowga gaadhsiiyuu rabay si kalena kuma gaadhsiin karaynin marka sidaas aawadeed qasad wanaagsan buu lahaa kii aan qasadka wanaagsan lahayn ee noloshii ka quustay ama marka waxa weeye karaahiyaystay noloshii ee diiqad iyo sabir darro iyo jazac iyo argagax naftiisa u dilay lama mid ahaa marka kani waa ka duwan yahay qasadka wanaagsan baa u shafeeco qaaday war sax maaha warkaas laa daliila calayh looma baahna markaysa marka waxaan waxaan daliil lahayn in marka layska shubo kalaam khitaabi daliil ma leh ujeeddo wanaagsan buu leeyahayna camalkiisa sax ka dhigi mayso alghaayatu alxasana laa tubarrir alwasiila ujeeddo wanaagsan inuu leeyahay ficilka xune uu la yimi ee wasiilada a mid saxan kama dhigayso wanaagsan waxa la rabaana ma ahoo keliya niyo wanaagsan bes in la yeesho ee waxaa la rabaa niyaduna inay wanaagsanaato camalkuna wanaagsanaado camalka saalixa maxaa lagu aqbalaa camalka saalixa waxaa lagu aqbalaa alikhlaas waalmutaabaca waa in niyo wanaagsanoo ikhlaasoo ilaahay dartiiya ula yimaadaa oo u sameeya ikhlaaskiiyo niyada wanaagsani keligeed kuma filla maxaa loo baahan yahay in nebiga la raaco shareecadii markaa nebiga iyo sunnadii nebiga la raacaa la rabaa mutaabacadii lala yimaado ya dadka munaafiqiinta inta wax xun sameeyaan waxay ku cudurdaartaan in aradnaa ila alxusna ficillada xunxun baa waxaa lagu baari yeelaa oo lagu daafacaa ujeeddo wanaagsan baanu leenahay munaafiqiintuna waa odhan jireen fii suurati nisaa iyo fii suurati tawba labadaba waa laynoogu sheegay marka waxay ka mid tahay min akhlaaqi almunaafiqiin dhaqamada markaysaga munaafiqiinta iyo dabeecadahooda ay ka mid tahay waxa xunay samaynayaan inay ku daafacaan ujeeddo wanaagsan inay kaleeyihiin shaygu hadduu sharciga khilaafsan yahay oo leeyahay shareecadii waa khilaafsan yahay waxay u baahan tahay daliil in loo keeno inuu shaygana shareecada aanu khilaafsanayn laakiin leeyahay niyo wanaagsan baa lagu sameeyey yacani waxba u tari mayso ya bidcooyin fara badan oo dad fara badani la yimaadeen waxay uga jeedeen ilaahay ugu dhowaada niyo wanaagsan bay ka lahaayeen haddana niyadii wanaagsaneed waxba uma tarin maxay waayeen man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun kii camal sameeya aan amarkayga waafaqayn amarka diinka ya fahuwa raddun waa mid lagu radinaya aan laga aqbalay kanna waa camal markaysaga aan waafaqsanayn markaysaa waxa yani sharciga iyo sunnada aan waafaqsanayn weeye waa camal marduud ah ya camal marduudoo la radinayo weeye marka qofku naftiisa inuu dilo cudurdaar uma noqonayso ujeeddo wanaagsan buu leeyahay cudurdaar u noqon mayso daliil ma laha horaynu uga warranay mawduucaas marar badan baynu ka warrannay weliba waxaa raacdaa kuwa isqarxinayaa ee qaar markaa waxa weeye dilkoodu aynay bannaanayn bay markaysaga ku qarxayaan marar badan ama inta badanba ama gaal muslimiinta heshiis lale buu ku qarxayaa ama cid muslimiinta ka midii magangelisay oo gaalkii xarbiba ha ahaado haddii qof muslimi uu markaa magangeliyo ama uu yahay markaa gaaladii waxay soo diratay oo markaysa marka waxaan yani masalan yacni e, muslimiintii u yimi oo ergadii gaaladu soo diratay uu yahay ama ahludimmihii muslimiinta ku hoos noolaa uu yahay ama mucaahadiin heshiis lale muslimiinta uu yahay dee dilkood ma bannaana maaha gaaloo dhan baa dilkiisu iska wada bannaan yahay maaha ya waatuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam man qatala mucaahadan lam yarax raa'ixata aljanna xadiiska bukhaari qofka markaa mucaahad dilaa urta jannada ma uriyo waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam safaaraadka gaaladu ay beledada islaamka markaysaa markaa u jooga ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waa fii macna arusul waa ergadii gaaladu soo diratay la mid yihiin lowlaa ana arusula laa tuqtalu waa kii yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii nina ninkii markaa murtadka ahaayee musaylime la odhan jiray ka socday waa kii ku yidhi maxaa idinku odhanaysaan wuxuu odhanayo isagu eh, odhanayaan marka annaguna odhanayna bimacnaa inuu rasuul yahaan u qabnaa musaylima ayay yidhahdeen markay sidaa yidhahdeen buu wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lowlaa anna arusula laa tuqtalu haddaynay jiri lahayn in eh, ergada aan la dilin korkaan idinka jari lahaa waa idin dili lahaa buui laakiin maxaa meesha taalla ergada lama dilo safaaraadka gaaladu beledada islaamka ku leeyihiin waa fii macnaa rusul bay culammadu yidhahdeen ya waa wixii warka u kala tebinaayey oo gaaladu waxay markaysa markaa doonayaan iyo waxay markaa yacni e, soo gaadhsiinayaan iyo wixii gaalada la gaadhsiinayaba ariiqa markaysa markaa yani marka ay marto wey ariiqa ay marto wey marka waqtiyada qaarkood waxay dilayaan dad muslimiin ah ayay dilayaan oo yacni xaqdarro ay ku gaalaysiinayaan wakhtiyada qaarkood waxay ku qarxayaan dad waxa weeye muslimiin ah oo iyaguba ay garanayaan inay muslimiin yihiin u qabaan markaase waxay leeyihiin yacni mid gaalaa ku dhex jiray yacni kunkaa hadduu markaysaga ama boqolkaa ama markaa tobankaa haddii mid gaali ku dhex jiro iyaga agtooda gaalka ah waxay ku leeyihiin waa lagu qarxaya yaa yaa kuu banneeyey dadkan muslimiinta maxaad ku laysay maxaad ugu qaraxday yacni waxa weye sharci ahaan yaa kuu banneeyey shareeco kuu bannaysay ma jirto dadka mu'miniinta inaad laysaa kuma bannaana waciid baana meesha yaalla wman yaqtul mumina mutacamida fajazaؤuhu jahannamu khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima waa waciid aad u daran waciid aad iyo aad u daran weeye markaase waxay leeyiin niyaadkoodaa lagu soo saaraya niyadoodaa lagu soo saaraya garanna in niyadooda lagu soo saarayee adna camalkaaga xunbaa lagu soo saarayaa adigoo muslimiin laynaya oo waxa si badrheedha u dilaya la saaraya maxaa ka markaasuu aakhiro weydiisanaya ilaahay odhanaya yaa rabbi isagoo yani markaa waxa dhiiggii leh ayuu odhanaya ilaahayow kan weydii intuu qabsado wuxuu igu dilay weydii yaa aakhiru qabsanaya aakhir ayuu qabsanaya marka wax kuu banneeyey meesha ma yaalliin calaa kulli xaal ariiqii jannada markaysaga ma aha tan noocaasiyo waa ariiqii naarta tarju najaata walam tasluk masaalikaha ina safiinata laa tajri cala alyabasi yacni markaa waxaad rajaynaysaa nabadgelyo dariiqii nabadgelyadee naar lagaga badbaadayana maad marin ina safiinata laa tajri cala alyabasi doonidu meel qallalan kuma socoto yaa yacnii saxaabadaasi waxay ahaayeen iyagu dariiqii jannaday qaadeen saarad mushariqatan wa sirta mughariban shataana bayna mushariqin wa mugharibi yacnii jihada iyagu u socdeen iyo jihada u socotaa waa kala duwan yihin yaa iyagu gaalay laynayeen naftooda may dilaynin yacni gaaladay la dirinayeen la dagaalamayeen haddii la dilo gaaladaa dilaysay laakiin markaa kan qarxayaa isagu isagoo aan gaaladii far ku fiiqin ayaanu intaanu horta duqsi dilin waa inuu isagu iska dhammeeyaa markuu isagu naftiisa ka dhammeeye dabadeed bay ka dhaxaysaa inuu wax dilo iyo inaan waxba dilinba ila qaarkood waxay qarxaanba isaga iyagaan qofba dilin markaasaabay qarxaanba marka waxa weeye ta noocaasi mid markaa bannaan maaha ama xadiiskan markaa yubcasuuna calaa niyaatihim tilmaamaya waxa weeye xuja kuma jirto wax daliili uguma sugna yacni arrinkan ku saabsan dhulka in lala goynayaana waa ficlullaah ilaahayna khalqiga isagaa abuurtay isagaana dilaya ya isagaana abuurtay isagaana dilaya maaha wixii markaa waxa weeye allah u bannaan miyay adiga ku bannaan yihin allah waxa u bannaan khalqiga mar inuu wada halaagaa u bannaan mar inuu wada dilaa u bannaan laakiin adiga de kuuma bannaana waxaa lagaa xaaraantinimeeyoo lagu yidhi ciddii dhiiggoodu dhowran yahay ha dilin naftaada ha dilin walaa taqtuluu anfusakum yacni nafta dhiiggeedu xaaraanta yahay ha dilin ya yani walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq ma dilayaan muuminiintu yacni markaa dadkii ilaahay dhiiggooda xaaraantinimeeyey sabab xaqa mooye si kale ku dili maayaan sabab xaqa mooyaane si kale ku dili maayaan marka saas aawadeed yacni ficlullaahi taasi weeye xuja kuma jirto waatay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen waa hajmatun samaawiyatun laa tuqaasu biha alcuquubaat asharciya sida shuraaxda xadiiskuba ay sheegayaan ya waa hajma samaawi ah in dhulka lala gooyey oo cuquubaadka sharcigaa ah mid looga qiyaas qaadanaya ma aha ka eg fatxubaariga iyo cumdatulqaariga iyo yacni ibnu munayir markaa taraajimta bukhaari markuu waxaweye tacliiqinayo iyo yacni markaa ka eg yacni waxaweye ka eg marka waxawe miday xuja ku jirto ma aha ama qisada ku saabsan waxa weeye saxaabi baa loo tuuray qoladii markaa waxa weeye musaylimat alkadaab iyo markaa ciddii raacday ee murtadiinta ahayd ee diinka ka baxay beer bay isku xidheen dabeed markaa nin saxaabiya ah wuxuu yidhi ayaa la yidhi yacni markaa markay hoosta ka xidheen gidaarka aniga iga tuura marka anaa idinka furaya dabadeed markaasaa dabeedna markaysaa la saaray marka waxa waxaweye sare loo qaado gidaarkii baa laga tuuro markaasuu dagaalamayoo yacni dabeedna waa furay albaabkii isagiina waa dhaawacmo dhaac buu noqda waxaa la odhanayaa marka koowaad qisadu ma asixinoo sanadkeedu waa daciifa sanad ahaan ma sugnaa mar labaadka hadday sugnaato isagu naftiisa ma dilin ya yacni waxaa weeye mukaamarada wuxuu ku samaynayay cadowga markaa inuu la dagaalamo la diriro oo isugu dhex tuurayay si uu muslimiinta uga fura albaabka ficlanna waa ka fura manay dilina waa dhaawacma dagaalkana markii horeba waa u taagnaa dhaawacna isagu iskuma dhufan haddii la yidhahdo sow kan isu sababay dee ruux kasta oo jihaad taga oo dagaal tagaaba sow nooc sababa kuma leh markaysa waxaa dilka yacni la dilayo taasi xukum kuma xidhna muqaamarada markaysa markaa cadowga marka lala dagaalamayo taas waxa weeye waa mid markaa bannaan weeye haddii la dilo laakiin iyagu ay dilayaan laakiin isagu inuu isdilaa iyo kani waa kala duwan tahay ficilkuna wuxuu leeyahy mubaashir iyo mutasabib waxaa loo nisbeeyaa ficilka mubaashirka gaalada ayaa dilayay haddii la dilo laakiin ficlanba may diline oo siduu rajaynayey ayaa markaysaa u suuro gashay haddayba sugnaato qisadu oo ah marka inuu xaawilo uu la diriro cadowga meesha laga tuurayay meel albaabka ku dhow bay ahayd dabeedna marka waxa weeye sidii buu markaa ku xaawilay kuna fura marka dee xuja idinkuma jirto wax daliiloo idinku sugani ma jiro markay wax kale waayeen waxay leeyihin sheekh hebel iyo sheekh hebel baa banneeyey waxaa lo odhanayaa shaygii nusuustii adiladu ay xaaraantinimeeyeen hebel baa banneeyey iyo zalle caalim ka dhacay zalle iyo simbiririxo ama khata' caalim ka dhacay mid bannaynaysa ma aha xujana u noqon mayso deliilna uguma jiro ama arrinka ku saabsan markaysaa ninkii eh, yacni markaa ghulaamkii inankii markaa waxa weeye yidhi markii ay gaaradii dili kari waayeen intaa dadka isu soo ururiso waxaad tidhahdaa marka bismi rabbi alghulaam dabeedna markaa igu dhufo yacni waxa weeye kaasiba sow kaa tilmaamay sida loo dilaayo tilmaamay waxaa la odhanayaa isagu ma isma dilin ya yacni cidda dilaysay ee dilkiisa baashiraysay wuxuu ahaa gaalada gaalkaa dilayey gaayatu maa fil amri waxa ugu badanee ku sugani waxay tahay markay u caddaatay kollayba gaaladu inay dilayaan ayuu wuxuu u sheegay si kayfiyad yacni wakhtigay dilayaan in gaaladii marka ay loo wada yeedho si ay marka waxaweye u ogaadaan yacni markaa dariiqada lagu dilay iyo waxaa markaa lagu dilay dabeedna marka ay u islaamaan wuxuu rajeeyey haddii sidaa uu yidhaahdo boqorku bismi rabbi alghulaam ou dadka maqashiiyo in halka noocaas ah ay ka dhalanayso islaamnimo laakiin horrayse iyo dambaysaba inaan ku isma dilin gaalkaa dilayey mubaashir waxa ahaa yacni waxa weeye dilka la dilayo gaalka mubaashir ahaa waxaana la yidhaahdaa yani waxa weye ida ijtamaca almubaasharatu watasabubu qudimat almubaashara waa qaacida fiqhiya mubaasharo iyo sabab haddii marka ay kulmaan mubaasharada la hormariyaa cidda baashirtay ee ficilka samaynaysay la imanaysayna waxay ahayd gaalkay ahayd calaa kulli xaal saasaan xuja ugu jirin daliilna aanu uga sugnayn marka kolle iyadoo faahfaahsan meelo kale ayaannu kaga warannay laakiin kelmaddaa kooban hadda ayaynu markaa kaga baxaynaa halkaa haynugu joogo wafaqana allahu jamiica lima yuxibuhu wayarda allahuma aamiin wsala allahu waslama calaa rasuulihi muxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk